bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii toddobaatan iyo saddexaad ee ka mid ah min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray khisaashii fiطrada anwaacda iyo qeybihii fiطrada ama sunankii ambiyada iyo sharaa'icda baynu ku soo jiray intayna gudageli marka aan baraarujiyo su-aalaha dhexda laga soo tuuray dhibaatooyinka ilahin bay ka mid tahay habeen dhoweyd yaa dhankaas su-aal markuu cashir ku dhammaaday laga soo tuuray baa dadka qaarkood khalad u fahmeen baa la yidhi waxay ku saabsanayd waa innaga ka soo hadallay inaan la gebagabaysan karin adoo biyo heli kara aan la gabagabaysan karin adoo biyo heli kara allaahuma in xanuun jira mooye xanuun inuu jiro xanuun dartii loo weysaysanloo weysaysan la'yahay ama boogi ku taallo xanuun kugu kordhayo ama bogsigeeda uu daahayo howlahaas waxaan ka ahayn inaan loo gebagabaysan karin su-aal baa marka timidoo haddii aan rabo inaan unseexdo biyihiina aan ka wahsado ma gebagabaysan karaa haabaan nidhi soo sidaa ma ahayn middaa waxay khusaysaa ruuxa muslim waxaa sunnaa inuu seexdo asagoo weyse qaba marka xadiidu caaisha ku yimid calaa khilaafin fii sixatihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu rabo inuu seexdo weysuu ku seexan jiray hadduu ka cajisana wuu gebagabaysan jiray weysadaasi waa weyse loogu talagalay ama gabagabaysiga loogu talagalay in lagu khafiifiyo oo lagu fududeeyo xadadkii weyse lagu tukanayo ama ilaahay lagu caabudayo ma aha waa weyso ama gabagabaysi loogu talagalay in lagu fududeeyo xadadkii ku saaraa ama nooc min aahaara inaad la timaado ood markaa ku seexato midda ayadaa ah, gabagabaysiga noocaasee derbiga la laacayo iyagoo biyihii la heli karo waa ruqso goono ku saabsan jiibsiga iyo seexashada in dahaara lagu seexda ah tay horeynu ka hadlaynina waxay ahayd weysadii loogu talagalay in salaad lagu tukado ee lagu caabudo biyaheedii oo la heli karo lama gebagabaysan karo ilaa xanuun darti iyo cudurdaar weyn waxaan ka ahayn marka masaa'ilka layskuma qasan saasuu hadalku kale ahaa laakiin dhibku waxaa weeye jawaabteedaa la maqlayaa laakiin saa'ilka su-aashiisa lama maqlayo dadka qaarkood baa khalad ka fahmay marka sidaa ha loo ogaado xadaana qutaybaة bnu saciidi وabu bakr ibn abi shaybata وزuhayr bn xarbin qaaluu xadaana wakiic ibn اljarax can zakariya bn abi zaa'ida can muscab bn shaybata اljumaxi can طalq bn xabiib alcanazi waynu soo maray طalq bn xabiib kaana khaarijiyan uma taaba can اlkhuruuj ayb nin qiimo badan waa kay saxaabadii jaabir iyo abi muusa iyo abu saciid iyo anas iyo raggay la niqaasheen wey can cabdillaahi bni zubayrin alasadi min sigaari الsaxaaba radi allahu tacaala canhu can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam cashrun tobani min alfiطrati ay min aلsunani sunnooyinka ambiyaday ka tirsan tahay ama ka mid tahay ama diinta iyo miladay ka mid tahay midda koobaad qasu shaaribi shaaribtoo la maqaseeyo la gaabiyo shaaribku cinda luga waxaa la yidhaahdaa wa aطraafu الshacri aطraafu الshacri اladii yashrabu bihi الrajulu اlmaءa shaarubta dheeraatay ee biyaha kaaga horaynaysaa shaaribka siisiib la yidhaahdaa ishtiqaaq ahaan lanna biyihibuu kula cabahaya markaad biyaha fiida saartay ood nuugayso tinkuna afkuu gelinaya asaguna saasaaba shaarib loo yidhi shawaarib in lagu jamcina waad soo marteen sunnadaad ku soo marteenba marka qasu shaarib shaaribtoo la gaabiyo wa icfaau lixyati garhkoo la sii daayo iyo wasiwaaku rumayga iyo wastinshaaqu maai biyaha in lagu sandaarsado wastinqaasu lmaa bay bacdu nusakh qorayaan iyo riwaayaadka qaarkood oo biyaha in lagu istiista iyo waqasu ladfaari cidyahoo la jaro wa qaslu lbaraajimi waynu soo marray jamcu barjama ama burjuma oo ah laalaabka faraha meeshan laalaabka faraha ee wasaqdu qabata in intee u jirdacdo haddana la dhaqo si hubso loo hubsado iyo wanatfu libti kilkisha timaheedoo la tifo wa xalqu lcaanati tima hoosoo la xiro waintiqaasu lmaai biyuhu lagu isjiisto qaala zakariya wuxuu yidhi zakariya bn abi zaa'ida qaala muscab wuxuu yidhi waa nasiitu lcaashirata tii tobnad waan halmaamay waa ilaaway ma garanayo ilaa hadda sagaal sheegay qasu shaarib icfaau lixya asiwaaq istinshaqu lmaa qasu اladfaar qasu اlbaraajim naftu اlibti iyo muxuu sheegay xalqu lcaana intiqaasu lmaa sagaal buu sheegay wanasiitu alcaashirata tii tobnaad baan hilmaamay buui ilaa an takuuna inay tahayba mooyeen almadmadata luqluqashada inay tahay mooyeen zaada qutaybatu wuxuu ku daray oo uusan sheegin abubakar iyo zuhayr wey ilaa saddex sheekh buu muslim xadiidka ka qaadanayay intiqaasu lmaai yacni listinjaaa yani uu fasirahaya intiqaasu lmaa waxaa looga jeedaa alstinja baa looga jeedaa marka sunankaas fidradu sheegtay ee carakawaaga aad bay u qiimo badan yihiin maxaa yee ninkii ka taga ee isticmaali waaya bini aadam ba u ekaan mahaya bahal buu noqonaya ninkii loodhan jira qaadi abubakr ibn اlcarabi kitaabkiisa alqabas fii sharxi muwaطi malik ibn anas wuxuu leeyahay wاladii cindii ana jamiicaha waajib anigu waxaan qabo dhammaanteed waajib wey dhammaanteed waa waajib buui wa ana الrajula low tarakaha lam yakun min jumlaة اlaadamiyiina fakayfa yakunu min jumlaة اlmuslimiin buuri ninkii fitarkan ka taga iyo aadaabtan shareecadu sheegtay ninkii ka taga basharkii bani aadamka uu ka baxaya bahal buu noqon laya dufulle bahal dufulle heeriyeysan buu noqonaya marka fa kayfa yakuunu min jumlat اlmuslimiin buuri waa ku fogaaday lan marka la fiiriyo waa waxyaalo aadamuhu qurxinayo oo dhammaystiraya wey marka haddaad ka tagto waad ka baxaysaa basharkii biniaadamnimada ciddii haddaad faraha ka qaaddo hadda waxaa lagu tartama anaa kaa ciddi dheer midaaliyad baa lagu qaataa iyo mxuu ahaa jaa-izo abaalgud baa lagu qaataa somayda arag aye mid ciddiyiisu laba mitir yihiin mid saddex mitir yihiin saa usoo qoollaafato farihii ka dheeraata ood moodi hadde ma ma shabeelba mise waa libax gacantii ma taqaani idan wuxuu idhi ninkii isticmaali waaye wuxuu ka baxayaa dhaqanka bini aadamka fakayfa yakuunu min jumla اlmuslimiin halkaasuu kitaabkiisa qabaska yidhaahdaa marka qadiyadda waynu soo dhammaynay xadiidkan daraquni daraqudni waqablahu axmed wاnasaa'i nasaa-ina waynu soo maray fii sunanihi way cileeyaan cilaha asaga waxba aan yeelaynin bay ku cileeyaanoo maxaa yeele macaaniduu sheego dhan horaan baad soo marteen horaan baad soo marteen ciladuna waxaa weeye wadaadkan hadda ad haysaanee muscab bn abi shayba ah alxajabi aw aljumaxi ayaa xadiidka in la rafciyo oo la yidhaahdo can cabdilaahi bni zubayr can caaisha asagaa la gooni noqday laba wadaadoo xadiidka la warisa oo sulaymaan tarkhaan ataymi iyo wadaadkii aad soo marray abu bishr jacfar ibn abi iyaas jacfar ibnu iyaas abu bishr ninkii la odhan jiray iyo sulaam tarkhaan ataymi ayagu waxay ku gaabsadeen inay can dalq bni xabiibin kaana yuqaalu cashru min alfira kaana yuqaal waxaa la odhan jiray toban waxay ka mid tahay sunanka iyo milada ose wuxuu ka dhigay mursal ama markay u yartahayba iska dhe markay u roontay mawquuf iska dhe ayb marka kaana yuqaalu cashru min alfira wadaadkan muscabun baa wuxuu yidhi can cabdilaahi bni zubayr can caaisha can rasuuli illahi calayh isalaatu wasalaam iyadoo adda macaanida ku jirta meeshao dhanba xadiid kale ay tilmaantay ciladaasay iyagu sheegaan muslim iyo tirmidina xadiidka iyagu way sugaan alimaam muslim iyo tirmidi asagu taxsiiniye wakadalika ibnu khusayma fii saxiixihi walxaafid bn xajar asaguna maala ilaa tasxiixihi marfuucan fi fatxi اlbaari ama talkhiiska wuxuu leexday in cileeyo oo la maro dariiqada ay wadaadaha kala mareen labada marka warba waxaynu ku fafaahinay markaynu soo mari ibnu maajana waynu ka hadalnay xadiidka markan abu daauud marayna waynu faahfaahinay xadiidka konton iyo saddexaad ee kitaabu طahaara waa loo la muraajacayn karaa almuhim waa masala ay wadaaduhu ku hardamayaan walidaalika muslimna wuu dareensan yahay raxmat ullahi tacaala calayh saa darteed buu markuu soo hormariyey asaaniiddii iyo axaadiidii saxiixada ahayd yuu u dambaysiiyey xadiidkan la isku haysto sixadiisa marka min baabi shawaahid yuuna ku keenay ila muslim dhaqan buu leeyahay xadiidka saxiixa markuu hormariyo mutaabacaad buu u sameeya uruqdiisa u sameeya kadib asagaa halkaa xadiid markuu mutaabacaadkiisa uruqdiisa dhammeeyo xadiidkii koobaad buu shawaahid kale ka daba keenaa saasuu sidiisuba kitaabka ku socdoad aragteen marka xadiidkaa min baabi shawaahid yuu u keenay oo weliba fii aakhiri amu ya aakhiru xadiiin lilbaabba wa aakhiru xadiiin lilbaab baabka dhannaa xadiidka ugu dambeeye marka cilada wuu dareensan yahay iyadoo sidaa tahay asaga muslima tirmidi ibnu khusayma xaafid ibnu xajar wadaaddaa marahaya inaan ciladaa aysan tabar lahayno ninkan tarkhaan ataymi iyo abijacfar ibn iyaas abu bishrba markay dhaheen kaana can aliq ibni xabiibin kaana yuqaal waxaa la odhan jiray cashmi min alfitra wadaadkan masc ibnu shayb wuxuu sameeyey dadkii odhan jireen buu caddeeyey kaana yuqaalu anaa idhi ma dhihin dalqa ibn xabiib muxuu yidhi waxaa la odhan jiray yaa odhan jiray daq ibn xabiibna culimmadiisu waayo waa saxaabo waa saxaabo wadaadka marka muscaba wuxuu caddeeyey keliya saxaabadii odhan jirtay waqad yastuqu waqad yaxfadu baan leenaha adaciifu addaciifa ama ninka saduuqa inuu xifdiya laga yaabaa marka macnahaasu imaamka asagoo milcsaday laakiin waa masala faahfaahin dheerni ku baahnaa muraajaceeye kitaabkii daara qudni atatabc waliilzaamaat raqamka kadalika cihelkiisana wuu kaga hadlay cilal daara qudni mujaladka afariyo tobnaad siddeetaniyo sagaal baad ka fiirin kartaan ama anasaa'i fi lkubra mujaladka sideedaad cafwan saddex boqol iyo toban meelahaasaad ka eegi kartaan faahfaahin dheerna meelahaasaad yaan ku soo mar dariiq labaad buu u sheegaya sheekhu xadina abu kurayb moxamed akhbaranaa ibna abi zaa'ida akhbarana ibn abi zaa'ida huna yaya wey yaya bnu zakariya ibn abi zaaid can abi aabihu zakariya ibn abi zaaida ah can muscab bni shaybata fi hada اlisnaadi milahu sanadka hadda aynu soo maray asagoo kaleu ku tabiyo wey hayr hase yeeshee annahu qaala wuxuu yidhi ninka odhanaya waa kuma waa yaxye lan xadiidku marka hore wakiic baa can zakariya ka qaadanayay wakiic can zakariya bn abi zaaida hunaa marka waa yaxya can abihi oo zakariya bn abi zaaida ah hayr annahu qaala wuxuu yidhi qaala abuuhu qaala abuuhu aabbihii wuxuu yidhi aabbihii waayo waa yaxya aabbihii oo zakariya ibn abi zaa'ida ah wanasiitu alcaashirata tii tobnaad waan hilmaamay wahada min diqati muslim kutubta hadda xadiidka sharaxda qolyaha waxay hafayaan waxay leeyihiin muslim wuxuu wariyey ninka wax halmaamay naasiga inuu yahay muscab waana khaa in sidaa loo idlaaqo waa in la laba riwaayo muslim wariyey riwaayada hore wuxuu ka dhigay naasiga muscab bn shayba tan dambana wuxuu ka dhigay naasiga zakariya ibn abi zaaid ah ayb marka labada qaabba wuu ku wariyaa idan riwaayada wakiicina waxay ka dhigtay naasigii muscab riwaayada yaxyana waxay ka dhigtay zakariya ibn abi zaaid ah haddaad marka aad eegta xifdiga xifdiga wakiicna waxaad dhihi riwaayadiisa hore xoog badan ila waa imaam jabal oo xaafidoo mutqin ah muksir ah haddaad eegto cilaaqada iyo dhalashada ka dhexaysa wiiliya aabbihii iyo isu dhowaashahoodana waxaa dhihi waxaa saxan riwaayada yaxye <laughs> waad fahanteen baan u malay marka muslim asagu wuxuu hormariyey riwaayada wakiic iyo hormari wuxuunu arkaa iyadana ay sawaab tahay lianna min caadati muslim waxaa ka mid ah, markay duruqda uu uruuriyo an yuqadima alasaxa faalasaxa cindahu ayb xadii dheeradeenu soo maray hal masalo ku saabsan aan mulaaxadayn oo ay qaybta ku saabsanayd shaaribta shawaaribta gaabintoodu waxaynu soo maray axfu waynu soo maray salka ka mara waxaynu soo maray juzu jara waynu soo maray alfaad lamidana waynu soo maray qasu shaaribna waynu soo maray riwaayaadka qaarkoodna anhiku baa ku timid ayb idan culummadu marka labay u kala jabin inagii soo marray qolya waxay leeyihiin shaaribta marka la gaabinayo sunnada waxaa weeye waa in la xiiro ilaa uu muuqdo haraggu iyo maqaarku u la arko muxuu hilibka la arko maqaarku u muuqdo dariiqadana waxaa iska le xanafiyada imaamu shaaficina waa laga wariyaa bal niman baa u tiiriya inuu ra'yigaa basa qababa yidhaahdaba maalik ibnu anas isagu iyo ahlulmadiina oo dhan waxay qabaan in la manqaseeyo la gaabiyo oo dubku uusan muuqanin tinkan soo dheeraaday ee bishinta iyo fururta qariyey uun la gooyo oy bishintu muuqato intaa fiidda hore ah xataa kor aan laga jarin kor aan laga taabano halkan un la gaabiyo sayn caanaha iyo fuudka iyo maraqa aysan kaaga horaynin waxay kaloo u daliishadeen xadiidkii muqhiira bnu shucbeed garanaysay sunankaad ku soo marteen nebi maxamed bana calayhi salaatu wasalaam habeen habeennaha ka mida markaasuu nabigu hilib iyo neef ii gowracay markaan hilibka cunaynay buu arkay shaaribtoodoo dheer rumaygu nabigu intuu qaaday oo rumayga oogu qabtay iyo ogu gaabiyey shaaribtu dheereed buu nabigu rumay ku simay rumay haddiise wax weyn maaha timaha rumay ka soo hadhahaya waa timo badan soo idan intan dheera soo gelaysa faruurta iyo bishinta iyo dibnaha qarinaysa ayaa la goynaya in la xiiro oo haragga iyo maqaarku muuqdo waxay dhaheen reer waa mul iyo bidco maali halkaasu la gaadhay axmed bn xambal laba riwaayo uu leeyahay alriwaaya almashhuura canhu waa maa alxanafiyiin maca alxanafiyiina waa shawaafic weeyo in salka laga maro la xiro ilaa uu maqaarkii haragu muuqdo riwaayana waa maca ahli lmadiina sunnadan ree madiinaa ku garleh reer madiinaa ku garleh maxaa yeelay waxay u garlan yihiin riwaayaadka riwaaya maxay tidhi jazu ijmaal baa ku jira juzu cafwan ijmaal baa ku jira tii kale maxay ahayd axfu ayadna ijmaal baa ku jira riwaayada qasuu tiri waa mufasira kayfiyada loo jari waa la maqasayn wabitaali weligeed ma imanin xiira nabigu xiiridii waa kala yaqaanaa iyo gaabin hadday baashu xiiri tahay axliqu bay baashu noqon lahayd soo marka riwaayada ajuzu iyo axfu waa ungoyn ama gaabin bay ka hadashay waxaana caddaysay riwaayaadka badan ee ah qasiga sheegay reer madiina sunnaday ku dhaqmaane shaafici min usuuli waxaa ka mid a ah. wuxuu yidhi idaa ra'ayta amran calayhi qudamaau ahli اlmadiinati faclam annahu اlxaq waa min usuuli shaafici meel walba uu ku caddeeyey qudamadii reer madiino waxaa loo jeedaa qabla maqtali cumaan cumaan bn cafaan intaan la dilin wixii ka horreeyey camalkii iyo dhaqankii reer madiine aad ku aragtay isku raacaan asagaa diin ah lan fidnadu waxay bilaabatay balaayadu bacda maqtali cumaan ibn cafaan radi allahu tacaala idan toban meelood kan badan buu ku soceeya asalka imaam shaafici waa runtii shekhu islam ibn majmuuca ka hadlay oo ka hadlay fiqu ahli madiina iyo in laga rajaxo cala almadaahib اlukhra wacdaru dhigay nuquul buu la yimid iyo iyo masaalig nadari ah oon meelaad ka martaadaan helaynin lagama hadlahay nin walbo ree madiina ahlxaqa ma aha waxaa lagu yidhi qudamaau ahli madiina lianna wa abnaa lansaar wاlmuhaajiriin cilmigan waxay ka qaadanhayaan kaabir can kaabir dhaxal bay u joogaan diinkuna ayagay ka faafayba saxaaba haajirootay kuwo qaswi u baxay soo noqon waayey saabayba laakiin meeshuu ku biyadhigay waxyigu saxaabana u badnaaye taliska muslimiintuna ahaa halkaas weeye marka adu maslada qaabkaasaa laisku waaya waxaa ii dhimaan masale alstinja alstinja alistinja masale khatara wey idinku shaaficiya tihiin laakiin waxaa idinku badan haddee ninka aan istijoonin aan saxariya kaada iska dhaqin ama aan darab yeelon dhagax iyo qoryo iyo tiish iyo wax isticmaalin salaadiisu ma asaxayso abu xaniifi iyo maalig waxay qabaan in la istinjooda waajib ma aha saa u ogaada madhab almaalikiya madhab alxanafiya iyo asxaabtooduba iyo abu xaniifiya maali maxay qabaan musqushaad geli waad iska soo kici kartaa intaad weystaa tukan kartaa in la istijoodo waa sunno mu'akadoo wanaagsan ninkii ka tagana ma wanaajinin laakiin waajib ma aha salaadna ku buri maysay qabaan marka labadaa madhab markaad shaaficiyada xadgudubtay ee hebel maxaa yeele nijaasa iskama ilaaliyo oo salaada laguma xidhan karo oo wastijadiisu ma fiicino waraha wararka nimka la yimaada ayaa dhunta loo geliyaa ila almadaahib alarbac waa in la raaco waa madaahib sunniya waa madaahib khayr badan ninkii khilaafa waa mubtadic bayna odhan jireen soo ma sheekhulislaam ibnu taymiya nafta ugu keeneen hawsha ayadaa ah, oy ku dhibeen marka waxaad tidhaahdaa abu xaniife iyo maalig iyo madaahibtadu waxay qabaan intaan musqusha galo oon soo xisaab dhammaysto anoon tiishna laacin biyana laacin dhagaxna aan wax ku tirin inaan iska soo kici karo oon iska weysaysan karo kadibna salaaddu iga asixi hawshaasu lama ogo hawshaa iska ogaada waa sunna mu'akada cindahum way wanaagsan tahay waa dhaqan qiimo badan laakiin salaad kuma burto waajibna ma ahay qabaan imaamu shaafici iyo axmed iyo leyt ibnu sacad iyo jumhuur ahli cilmi min xayu اljumla hawsha waa lagu radiyey sunnadii baa khilaafteen baa layidhi axaadiid baa la daba dhigay axaadiita waan ognaha le amar walba meeshu ku yimid waxay leen waa amru istixbaab falka nabi maxamedna waa amru waxaa weeye yadullu cala اnadbi wاlاstixbaab halkaasay kuu dhigahayaan daliil cad oo waajibiye oo salaad kuma asaxaysana ma haysaan bay ku leeyihiin aduguba haddaad isqaadoos dhigto dliil shardi ka dhigaya heli maysid daliil shardi ka dhigaya heli maysid hal xadiid oo suna abudaad aan ku maray ayaa ogu xoog badan ayaa ogu xoog badan ayb kaana marka meeshiisa ka muraajaceey intaa marka inaan baraarujiyo waan rabay baabulistitaabati darabyeeladkii buu baab yahay ya hmm taas usuusheeda ugu laabo aniga hadda inaan ka niqaasho diyaaromi inaan dareenku geliya basaan raboon kaa tago baabulistiaabati wuxuu baab yahay darabyeeladkiiba uu baab yahay in darab yeesho la istijaysto xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abu mucaawiyata abu mucaawiya maxaad tidhahdeen magacii maxamed khaasim maxamed bnu khaasim waa xa ma aha wawakiic bnu jaraac can lacma sulaymaan xa waxadaana yaxya bnu annaysaabuur الtamiimi wاllafdu lahu asagaa iskale wadaadaha kale ee hore ma laha ahbarna abu mucaawiya can acmash can ibraahim الnakci can cabdiraxmaan bn yaziid ibnu qays الnakci abtigii weeye waa inaga soo maray aswad ibnu yaziid ibnu qays الnakci iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu qays الnakci waa walaalo waxayna abti u yihiin ibraahim الnakci waa wiilii abtigii cilmiga kala qaadanayo weliba culamaa can salmaan abu cabdillaahi alfarisi salmaan alfarisi miyaan soo marray inta xadiiu muslim ku leeyahay mise caawa lagu cusbiya imaamku abu cabdilaahi wuxuu ku leeyahay fi saxiix muslim afar xadii abu cabdillahi salmaan alfarisi ibn اlislaam baa la yidhahdaa wuxuu ku leeyahay fii saxiix muslim afar xadiid oo midkood mawquuf yahay midkood mawquuf yahay saddex musnado oo marfuuca ah iyo l xadiioo mawquufa ayuu fii saxiix muslim ku leeyahay wuxuuna geeriyooday soddon iyo saddexdii hijrada radi allahu tacaala canhu ardaa waxaa kaloo la sheegaa inuu geeriyooda sheega buaari wuxuu ku leeyahay an xadii bukhaari shan xadiid buu ku leeyahay oy saddex ka mida saddex ka mida mawquufo tahay idan saxeenko wuxuu ku leeyahay toddoba xadiid soo maa waa sagaal sagaal xadiid sagaal xadiid shan iyo afar muslim afar buu ku leeyahay hal uu mawquuf ka shan buu ku leeyahay saddex ay ka tahay mawquufo marka eh, inta marfuucada maxay noqonaysaa shan laba bukhaari ah iyo saddex muslim ah xadiidkan baana inoogu horeeya xadiid salmaan uu ku leeyay fi saxiix muslim saasaan filaya inayna soo marin xadiid baan filaya qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu yaziid lahu salmaan waxaa lagu yidhi qad callamakum gaalaa ku tiri ayagoo raba inay ku jeejeesaan muslimiinta oo le nebigiin intuu ka daray ayuu wax walba idiin sheegay xataa qaabkaad u xaajootaan oo u danagudataan musqusha iyo ayuu idin baray qad callamakum nabiyukum nabigiiniba wuxuu idin baray kulla shayin wax walba xata alkhiraa'ata wuxuu idin baray qaabka xataa loo xaaja kuto alkhiraa'a waa kayfiyatu ikhraaji alqaa'iti walbow qaabka loo danaguto weeye ayb qaala wuxuu yidhi ninkii loodhan jira cabdiraxmaan faqaala salmaan wuxuu yidhi ajal nacam hawuuna baray idinku xumaan baad ka dhigaysaane waxay tusaysaa middaa cilmi badni iyo naseexo iyo daacadnimo diineed bay tusaysaa axadka shay walba ku baraya daacad iyo amar rabbi buu fulinayaa iyo khayr wanaag buu sheegay laqad nahaana rasuullah laqad nahaana nabigu wuxuu naga an nastaqbila alqiblata qiblada inaan la qaabillo liqaa'itin ay biqaa'itin saxaro aan la qaabillo ayb aw bawl ama kaadi aw mase wuxuu naga reebay an nastanjiya inaan ku istiijsano bilyamiini gacanta midigta aanu isticmaallo annagoo dhagax ku qaadaynaa ama biyo isticmaalayna waxaa laga hadlaya ma aha in gacan midigii bidix waa iskugu mid haddii aad gacanta la gelaysa nijaasada labadaba waa xaaraan lama ogolo waxaa laga hadlaya inaad aalahaan u isticmaasho aad biyihii ayada ku dhaqdo ama aad dhagaxii ayada aad ku qabato taasaa laga hadlaya aw an nastanjiya biاlyamiini inaan gacanta midig ku ishaysano aw an nastanjiya biaqala wax ka yar ku ishaysano min alaai axjaarin saddex dhaga wax ka aw an nastanjiya ku ishaysan nabigu naga reebay birajiicin saalo aw bicadmin ama laf rajiicu waa saalada digada xoolaha digada xoolaha xadiidkaasuu marka salmaan alfarisi buu ku bilaabay baabka xadiidkaa salmaan alfarisi iyo xadiidu abi hurayra oo isaguna iman doona ayay xufaaddu yidhahdaan waa asaxu xadiiayni fi lbaab baab اlistinjaa'i wاlistitaaba labada xadiid oo ugu xoog badan wey ayib muslim ayagu markaas daba dhigi doonaa jaabirna dhexduu soo gelin doonaa intuusan kii abi hurayre sheegin xadaana idan xadiidka salmaan duruqdiisii buu tilmaamaya imaamku xadaana maxamed muثanى abu musa albasri min shuyuukh اljamaca xadaana cabdiraxmaan bn mahdi alcambari xadaana sufyaan aلthawri sufyaan baa hadda wuxuu mutaabacaynayaa abaa mucaawiya so sidaa ma aha m sulayman wmansuur ibn muctamir kilaahuma can ibrahim الnakhci can cabdiraxmaan yaziid can salmaan alfarisi qaal salmaan wuxuu yidhi qaal lana almushrikuuna gaaladu waxay nugu yidhaahdeen innii araa saaxibakum annagu waxaan u aragnaa siyaaq wuxuu keenayaa in la yidhahda naxnu nara mar hadday la soo sheeg laakiin dhib mala inii araa waxaan arkaa saaxibakum saaxiibkiin nabigiinni bay u jeedaan oo saaxiib ku leeyihiin nabigaannagi yucallimukum inuu waxidin barayo yucallimukum mafcuulkii baa la gooyey wuxuuna bari lahaa cumuum bay faa'iideen wax walbo yucallimukum kula shayin wey lianna mafaaciisha waxaa loo geeyaa mararka qaarkood liyufida tacmiim wallahu yadcuu ila daar salaam lama sheegin cidduu alla u wallahu yadcuu ila daar salaam wayahdi man yasha tanna waa la qayday macnaheedu waa maxay ilaahay wuxuu janno iyo khayr ogu yidhi axad walba wey mafcuulka waxaa looga lifiida alcumuuma meesha tadambe la qaydo wayahdi man yashaa lannahu ilaahay laa yahdi kula shay bacd almakhluuqaati addoomuhu doortu hanuuniyaa markaan kale hidaayadii ahayd hidaaya tawfiiq hidaayat lbayaan ma aha ayb idan hidaayadan dambe waa hidaaya tawfiiq wa ilhaam weeye dacwadu ila alislaami wadiinna waa dacwa caama lijamiic albashariya nafsa shay xadiidkana waa la mid ina saaxibakum yucallimukum lama sheegin wuxuuna barayey idan waa maxay waa kulla shayin oo diinta ka mid oo nabiguna baraan ayaa lagu yaqaana xataa yucallimakum ilaa idin baray ama idin baro alkhiraa'ata qaabka loo xaaja kuto faqaala wuxuu ihi salmaan ajal inahu nahaana wuxuu nabigu naga reebay an yastanjiya axaduna midkaano inuu ku isiisto o u isticmaalo biyamiini gacantiisa midig uu ku dhaqo meeshii nijaasadu ka soo baxday aw yastaqbal alqiblata ama qiblada uu qaabilo oo cawrada la qaabilo wanaha nabigu wuxuu reebay ummadda ka reebay can اlistinjaa'i biاlrawthi wاlcidaami wayahdi wanaha can اlrawthi digada iyo saaladuu nabigu ummadda ka reebay iyo wاlcidaami lafaha wa qaala wuxuu yidhi suubanhu wey waqaala nebi sal slam aydan nabigu wuxuu yidhi kale laa yastanji axadukum midkiiisu ku istaysanin biduuni alaati axjaab saddex ah wax ka yar xadaana zuhayr bnu xarbin xadaana rawx bnu cubaada alqaysi xadaana zakariya bnu isxaaq almakiy xadaana abu zubayr muxamed annahu samica jaabiran yaquul jaabir cabdillaahi ola baan maqlay naha rasuul lah sal l slam an yutamasaxa in bicadmin laf aw bibacrin ama saale iyo digo xoolo waxadaanaa zuhayr bn xarbin wbn numayrin axaadiia isku baabka aan israacino waxadaanaa zuhayr bn xarbin wbn numayrin qaalaa waxay yidhaahdeen labadaa wadaad xadaanaa sub bnu cuyaynata xa qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi eh, cafwan wاllafdu lahu lafdigan asagaa iska leh qaala wuxuu yidhi wadaadkaas eh, yaxyaa qultu lisufyaan ibnu cuyayna waxaan ku idhi samicta zuhriya zuhri ma maqashay maxamed muslim oo yadkuru sheegaya xadiidka ka tabinaya can caطaa ibni yaziid alleyti can abi ayuuba abi ayuub asna xadiidka hadda waxaan soo marray salmaan alfarisi wuxuu shaahid markuu laba dariiq ka keenay wuxuu shaahid oga dhigay imaamku xadiidu jaabirin haddana wuxuu keenay xadiidu abi ayuub shaahid saddexaad ah abi ayub alansaari khaalid bnu zayd waad garanaysaan magaciisa ayb asaguna wuxuu ku leeya muslim labiyo toban xadii inaynu soo marin baan u malaynaya abi ayub alansaari labiyo toban xadii buu muslim ku leeyahay fii saxiix muslim waxay isku waafaqeen labada sheekh bukhaariye muslim ah toddoba xadii toddoba xadii bukhaari wuxuu la gooni noqday hal xadii hal xadii buu la gooni noqday abi ayub alansaari marka waxay isu noqonayaan saddex iyo toban xadiis saxiixaanka o dhan saddex iyo tobankaasu ku leeyahay labayo toban muslimku uga iman doonta iyo hal xadiioo bukhaari la goyn noqday saddexiyo tobanka xadii wey almuhim bukhaari marka muxuu ku yeelanayaa fii saxiix bukhaari sideed xadii toddoba muslim la wadaago iyo haluu la gooni yahay sideed xadii amaa muslim labaiyo toban ayuu ka wariyaa saxaabigu wuxuu dhinta konton iyo labada hijrada kontonkana waa la sheegaa dhimashadiisu waa khilaafadii sayidina mucaawiya ama dowladdii sayidina mucaawiya ayaa wiilkiisa yaziid ahaa oo la yar xaman jirayba wuxuu damcay in fadli badanoo nabigu sheegay ciidanka ku duuli doono qustantiiniya nabigu jeish iyo ciidanuu amaanay oo barakaysan weeye oo mansuurin oo xadiid baa ku asaxay marka ciidan culusbu intuu damay mucaawiye ayuu wiilkiisa yaziid mucaawiya oga dhigay amiir ciidanka waxaa la rabaa inay furtaan magaalada istanbul istanbul oo markaa la odhan jiray qustantiniya ayib asalkeeda islaam buul bay ahayd islaam buul oo luqada turkiga ku ah caasimat اlislaam af turki waxay ku tahay caasimat اlislaam gaaladu say u wadooda u celcelinhayeen saan loo fahmin islaam buul waxaa laga dhigay istanbul nuun baa meesha la soo geliyay wax o dhan qabtay ha fahm weeye macnaheeda ayib indhaha lagu qabanaya almuhim magaaladaasoo qustandiya la odhan jiro nimankii bisandiyiinta ee nasaarada ay haysteen bay muslimiintu ku duuleen ciidankii duulay waxaa kamid ahaa abu ayub alansaari oo waayeel sagaashan jir ah ayaa ciidan mid ahaa markii loo dhow yahay magaaladii lagu socday oo gaaladii la dul fadhiistay ayaa saxaabigu xanuunsaday xanuun culus baa ku yimid marka inuusan ka kacaynin baa u muuqato ilge waana kugu dhintay ilgeeriyaad uulaha wuxuu i wuu dardaarmay marka wuxuu i markay naftu iga baxday iwada inta ciidanku socdo iwada naftu markay iga baxdana iqaada meeshay naftu igaga baxday laygu duugin gaalada markaad isor fadhiisataanoo laisu safto oo yaa khaylallaahi irkabi iyo hujuumka bilaabanayo halkaa ii qodo igu xabaala meesha u dambayseed gaadhaan soo socotaan meesha u dambayseed gaadhaan ee dhaafi weydaan halkaa lagu halkiiba istanbuul qarkeedu ku xabaalan yahay atraagto hadda way barakaystaanoo qabrigiisa way booqdaanoo xataa markay roob waayaan kuwooda caamada ee diinta aqoonin baa ku roob doona qabrigiisa waxaana la sheegay in la waraabiyo roob ku helaan qabrigiisu waa qari macadamo yusaar la yaqaano macruuf halkaasuu ku xabaalan yahay saxaabadu meel aysan tegin ma jiraan wadaad daraase sameeye wuxuu yidhi saxaabadu ansaariya muhaajiriin nin ku dhintay meeshuu ku dhashay ama ku soo koray waa boqolkiiba labaatan buul gobolku ku dhashay ama uu ku soo koray inta ku xabaala ee ku dhimatay saxaaba muslimiin waxaa weeye boqolkiiba boqolkiiba siddeetan xaggey ku xabaala yihiin atraaf kaabul saxaabaa ku xabaalan hindiya qaybaa jira jaynaha cidhifkiisa saxaabaa ku xabaalan libiya iyo iyo tunis iyo maqrib waa daadsan yihiin turkiyay daadsan arkaysa hadda meel aysan tegin ma jiraan khayr iyo wanaag waa yeelka cutushkaa socdole meesha ugu dambayseed gaadhaan igu xabaala adu waxaad ilaahd maxaad meel islaan iga booqan kara igu celiya guryahaygii ahalka iyo qaraabada halagu xabaalo meel cidlahay dhigida yani laba kala baabuyash isku meel ba uma socotaan can abi ayub alansari radi allahu tacala canhu ana nebi sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi idaa aataytum alhaa'ia idaa aataytum haddaad tagtaan alhaa'ia meelaha lagu dana guto alhaa'ia huna waa almakaan almuطma'inu min alardi waa macnihii lugawiga ahaa alxaqiiqa alcurfiya hadda looma jeedo falaa tastabilu ha qaabilina alqiblata iblada ha u jeedsanina walaa tastadbiruu xagga dambena ha u duwina bibowlinkaadi iyo walaa qaa'idin kana waa xaqiiq alcurfiy kan dambe qaa'idka ah waa khaariji wixii soo baxaya wey toorana waa meeshii lagu dana gudanaya markaa loogu talagay in wax lagu guto walaakiin hase yeeshee muslimiinay shariquu bari aada bari usii jeesa bari usii jeesada weye markaad dana gudanaysaan aw amase haribuu galbeedisto galbeed afka aadiya shariqu aw haribu waxay khusaysaa biitifaaqi ahli اlcilmi ree madiino waa khiaab khaasa ah, ree madiino khuseeya iyo axadkii ku qibla ah ama ku jiho ah axad walboo qibladiisu ay tahay bari bari bari u soo tukada oo qiblada galbeed ka jira ninka qiblada galbeed ka jira xagee usoo tukanaya bari buu usoo tukan ninka ka jira barina galbeed buu usoo tukan ayib kuwaa lagama hadlaya waxaa laga hadlaya inagoo kale reer shaam iyo yamaniyiinta iyo jihadan sooma nin walba qibladiisu ay tahay waqooyi xaggee buu aadayaa sidaaduba markaad dana gudanayso laba qiblo laba jiha besaa kuu furan inaad aaddo laba jiha besaa ku furan leanna jahana waad aadi wajad jeedin tuna waad u dabajeedanaysaa waxa kuu furan sidaadba afar dajiyo waxa kaaga furan laba un laba un baa kuu furan ayib hadda innaga ka soomaaliya markaan aan dana gudana maxaa inoo furan maxaa inoo furan leannu haddaad koonfur aaddo dabadaad u duwaysaa qibladii so sidaa ma ayib waqooyiba hadda qibladu inaga tahay iblooyiqooyi ba inaga jirta hadda qooyi baad u tukataa soo halkan qibladii ma ah kaba sooqada aniga hadda fadhiya ayib haddaan xaggaa usii jeso tiraa waxaad aadaysa wadaado koonfur dhabarkayga qibladuu jiraa soo maha waan fashilma markaa maxaa laga rabaa ama xagga inaan aado ama xagga inaan aado axad walba waxaa u furan weeye afarta ji waxaa u furan laba ka mid ah labada kale waxaa ku fadhiistay istiqbaal iyo isdbaad miyaynu isfahno ayb ninka bari ka jira ee qiblada ka jira bari asagu wuxuu usoo tukanayaa galbeed buu usoo tukan waxaa u furan marka waqooyi iyo koonfur baa u furan ninka waqooyi ka jira qibladana barya galbeed barya galbeed ninka koonfur ka jirana barya galbeed marka maxaa loo batay barya galbeed baa loo batay inagu waaba waxaan moodi jiray inaan iblada w qibladu afarta jah lagaga soo tukanaya dad baa koonfur ka jira waa inagoo kale inagoo kale koonfur baan ka jirnaa waxaan u tukanaa waqooyi baan u tukannaaye dad baa galbeed ka jira oo bari u soo tukanaya dad baa bari ka jira oo galbeed usoo tukanaya koonfur usoo tukanaya ayib marka afarta jahba waa lagaga yimaadaa macnaha guud hadda aad fahmaysa waxaa weeye hadyo goor haddaad dana gudanayso qibladu marka laguu fiiriyo laba jaha keliya unbaa kuu furan ayb walaakiin hase yeeshee shariquu bariyaysta aw haribuu galbeedaysta qaala abu ayub alansaari wuxuu ihi faqadimna shaama shaam baanu gallay huzaatan way fafataxnaha annagoo duulaynaanu shaam tagnay shaam ganacsi looma tegin seef iyo waran baa lala aaday diin la faafiyo ayb falaa tastaqbiluu waa diinka waxa loo socdooo dhan waa un dawo marka waa laga hadlay hadda goor baan faahfaahiye jihaadku waa nooc min adacwa fuqahadu kutubtooda akhriya dacwadu waa laba qaybood dacwa silmiya iyo dacwa qahriya yidhaahdaan dacwa silmiya iyo dacwa qahriya ka akhriya xataa manhaajka shuruuxdiisa muqni muxtaajka iyo tuxfaha iyo nihaayaha iyo qamaraynka ka fiiriya culays ma waxa hadda loo halgamayo loo dagaalamay waa maxay dadku inay hanuunaan wey ujeeddada aynu leenahay waa hidaayat اlbashariya dadku inay hanuunaan ujeeddadaa waxaa lagu hergeliyaa wada hadal oo walaalow diinka gal intan shilimaha qaado war ilaahay ka cabso jaawin farxaan ooga bixin xoogow dufan in loo dhiibo hadduu diido in la maquuniyo wanaag ninkii diida maxaa xiga in shanta lala galo marka waxa la rabo oo dhan waa hidaayatulbashir dadka in la hanuuniyo ninkii si dhib yar iyo wadahadal iyo wardiinka u imow iyo dacwo iyo bayine iyo xujo ku islaamana waa khayr ninkii kale waa maxay waa la muquuninayaa ilmaha yarka hadduu caanaha kadid maaad ku samayn hooye cab hooye malab ogu dar hooye anac baan ku siinay hooye berri baan isboorta kuuso maamadu hadday keri weyda maxay samayn maxay samayn iiga jawaaba way garaaci xoog bay ku sii cabaadkiisaa bici asagoo diif iyo ilmo isku daray yuu qasab caanaha ku cabbi firadaaba sidaa ahadi hayga xaqaa waan kuu ban haddaga diidda waan iska tega hawlaha ma shaqeeyaan ninka kudhurbaxa dhankana loo dhigaa hawshaa shareecada nebi maxamed ma taqaan ayib ninka ku dhurbaaxa ama u sabir ama ka argoosa wey laakiin dhaban kale uddu ma shaqaynayso wاladiina idaa asaabahum اlbaغyu hum yantasiruun hawshaa sida u fahma waxaad daco wadaan oo dhan iyo waxaad jihaad wadaan oo dhan kulli waa wasiilo kulli waa wasaa'il wali caamo oo ictisaam ayaa waa dhow waxay yidhaahdeen sano ka hor dacwada muqadama ayadaa asal ah oo maqsid ah jihaadkuna waa wasiilo beentood wey diinba ma yaqaanaan dacwaduna waa wasiilo jihaadkuna waa wasiilo labadoo maxay u yihiin maqsad wasiilo u yihiin hidaayat اlbashariya hidaayat اlbashariya laftirkeedu waa wasiilay noqon la soco maxaan dadku u hanuunaynaa ilaahay inuu naga raali noqdo hadiya alghaaya haayadu waa tan ilaahay inuu kaa noqdo oo ilaahay ku jecelaado oo ridle ilaahay heshaha qaaya ah maxaad ku helaysaa dadka inaad hanuuniso ood khayrka ugu yeedho seed u hanuunin inaan u suljaawiyoon sasaboon xaqa u sheeg hadday diidaanna aan dhankalaase kala daalo haddaan tabaru helo weeye diintu saasay u socotaa waxaad wadaan oo dhan marka waa wasaa'il dowladaha la dhisa hadda goor baa ka hadlay siyaa sharciya markaynu sharxaynay andimada iyo nidaamka iyo madaxweyne ninka u sarreeya madaxweyne ilaa gabadha inoo xaaqaysa hee dhulka xaaqaysa kulli waa maxay waa wasaa'il litatbiiqi xukmi illaah xukumkii ilaahay in la hirgeliyo oo shareecada lagu dhaqmo ayaa la doonaya andimadan iyo maamul iyo waxaan oo dhan waa wasiilo wasiilana hadaysan u adeegaynin maqsidkeedii maxaa soo tidhaahdeen saqatat ictibaar ma laakiin aafadu adduunka maanta waxay ka jirtaa wasaa'ilkii iyo wadiiqihii iyo waxaa la mooday maqaasid iyo ujeeddooyin war wuxuu nidaam ah loo baahan yahay wuxuu nidaamah soomaalida intay daashay oo tiro dhigtay oo dowlad la'aanta rafaadisay iyo waxay iska rabaan xataa gaalnimo haddii loo agaasimo waxay leeyihin dowlad fiican wey wax la'aan bay dhaantaa maxaa iskaga qasan maqaasidii iyo wasaa'ishii qolihii jadiida ayagu dabaalada ah maxay dhaheen laabudda lishtiraa اlimaama maqsid baa wasiilo loo shardiyaa yacni fiqigoodo dhan baa mackuus ah didib bay u fikirhayaan cagahay ka fikiraan madaxa kama fikiraan halganka iyo dacwada iyo hawlahan waxaa loo shardiyaa imaam iyo nidaam waa in leh wadaadka dalarka halkaa ka bilaabay u ducee ilaah ku naxariisa dheh ha faqadimna shaama shaam baanu gallay khusaatan annagoo duulayno fafataxnaaha fawajadnaa waxaanu helnay fiiha baad iskaga kaa qadaro iska garanaysaa fawajadnaa fiiha fi shaam maraaxida musqulooyin jamcu mirxaadin kaniif iyo baytulmey iyo musqul iyo waxaad dhahdaanba iyo suuli magacyo badan bay leedahay qad buniyad la dhisay qibala alqiblati cumdaha naxwa alkacbati waa riwaayada bukhaari qad buniyad la dhisay qibala alqiblati ay jihat alqibla xagga qiblada loo dhisay oo markaad gasho ama xagga dambaad u jeedin ama xagga horaad u jeedin waad qaabilaysa qaabkii loo dhisay ile mogta qaabka loo jiheeyo yay ku xidhan tahay ila dhagax baa dhisiyo jaajuur lagu fadhiisanayo qaabkii loo habeeyaad ku qasbanta haddii kale ayadaad ku dhexdhici <laughs> ayib fananxarifu waan ka weecan jiray canha can ilqiblaan ka weecan jiray markaan gallo wanastakfir اllaha ilahay maa dembidhaaf weydiisan jiray markaan ka soo baxno ama fii anfusina ayib salafkaas ku khilaafo waxaa leey ninkii masquul ku jira hadduu hindhisoodo muxuu samay adoo xaajada u fadhiyaad hindhisa kaa timid maxaa laisku ogaa alxamdulilah in la yidhaahdo maxaa la samayn qole waxay dheen waad aamusi markaad soo baxday addihi alxamdulilah hindhisada nimanna waxay dheen me alxamdulilah niyadaad ka dhihi ilaahay baad ku xamdiye fii nafsika wadaadahaasaa ila fiican mujaahid iyo shacbi iyo rag badan baa dhib ma laha wanastaqfirullah istifaartuna waa la mid ah, ama waxaad dhihi markaad bannaanka timaado ama naftaada qaala ibnu cuyayna wuxuu yidhi nacam qaaladaa ibnu cuyayna ila waa soo weydiiyey wadaad ardadii yaxya ibnu yaxya wuxuu yidhi qultu lisufyaan samicta zuhriy yadkuru su-aashii kamuusan jaabin soomaa ibnu cuyayna xadiidkuu dhammaystiran baa loo sheegay qaala ibnu cuyaynata nacam sidaas isagoo xadiidku u sheegaya oo abu ayuub ka tabinaya ayaan maqlay marka xadiidka abu ayuubna waa sida xadiidkii marka abu hurayra aan raacino shawaahiddu asraacdee وxadثna أحمد بن xuسaين cafوا أحمد بن xaسن بن khirاaش الkhuraaساني xadثna cمر بن cabdالوهاab cمر بن cabdالوهاab الرayاxي waa nin ثiqo imaam ah xadثna يزيد yعن بن زuريع البsري xadثna روح بن القاسم can suhayl bn abi saalixin can ilqacqaac ibni xakiim can abi saalix asamaan dakwaan waa suhayl abihi can abi hurayra radi allahu tacala canhu rasul sal slam qaal idaa jalasa axadukum midkiin hadduu fadhiisto calaa xaajatii dantiisa u fadhiisto uu dana gudanayo falaa yastaqbal qiblata walaa yasdbirha qiblada yuusan u jeedsanin xagga dambena u dowin xadiidka marka abu hurayra waa xadiid dheer wuu soo gaabiyey laakiin maqsuudka uu ka rabay ayuu u soo gaabiyey xadiidkan marka hadda aynu hayna abi hurayra wadaadaha ku sheegay cilo sanadka wey cilo matnia ma laga hadlaya waa cila isnaadiya wadaadkii la odhan jiray ninkii la odhan jiray abulfadl ibn camaar ashahiid iyo daara qutni iyo mizi fii tuxfat alashraaf zawaaid uu ku daray waxay yidhaahdeen in suhayl meesha la soo geliyo waa khaa xadiidku sanadkiisu suhayl la soo geliyo waa khaa xadidka maxaa lagu yaqaanaa in la yidhaahdo can yaziid ibni zuraycin can rawx ibn اlqaasimin can ibni cajlaan can ilqacqaa can abi saalixin can abi hurayrata saasuu caan ku yaho maxfuud ku yahay dheh wadikru suhaylin fi اlxadiiثi waa khaa waxaana ku gafay wadaadkan aad soo marteen cumar ibn cabdilwahaab alrayaaxi sidaasay wadaadaha mareen nawi iyo keyrkii kamaysa garaabina waa niqaashayaan wax sii tabar badanna ma aha ma sii tabarbadno muslim maadaama uu fahamsan asaga ah ayuu ugu dambaysiiyey xadiidka afraad ee shaahid una ka dhigay baabu shawaahid buu ku keenay fi lmawduuc buuna ka dhigay leannu baab danbaa bilaaban doona oo baabu maa jaa fi اruqsati fi dalika fi labniya ah baa bilaaban doona baabka wuxuu ku sheegay imaamku afar xadiid xadiiu salmaan buu ku bilaabay walaa khilaafa fii sanadihi walaa fii matnihi xadiiu jaabir buu ku xujiyey oo isagu saxiixa xadii abu ayuub buu keeno walaa kalaama fiihi oo muttafaqood garanaysaan haddana xadiiu abi hurayra isaguna u dambaysiiyey xadiiu abi hurayra marka waa shaahidkii afraad ama saddexaad ee xadiidkii salmaan shaahid u ah sanadka marka waxaa lasku hayaa in suhayl meesha lagu sheega ma saxbaa mise sax ma ah in badanna waxaan ka soo hadlay waxyaabaha axaadiista un lagu naqdiyey saxiixaynku waa min hadal baab sanadka saanaa ka ficnayd wadaadkan show wadaad kalaa ka ficinaa inahan baa laisku hayaa ayib marka wadaadka cumar cabdilwahaaba wuxuu khilaafay nin la yidhahdo umayata bnu bistaan umaya bnu bistaan buu khilaafay oo min shuyuukhi muslim inoo iman doono ad arki doontaan insha allahu tacala marka umaya bnu bistaan asago xadidka wuxuu ka dhigay min xadiidi yaziid ibnu zurayc can rux bn اqaasim can ibni cajlaan can ilqacqaac ibni xakiimin can abi saalixin can abi hurayra meesha uu cumar cabdilwahaab uu yidhi yasiid ibnu zurayc can rawx can suhayl meesha ibni cajlaan buu suhayl ku bedelay hayl ku bedelay nabi wuxuu leeyahay xadiidku ibnu cajlaan iyo suhaylba way qaataan laakiin riwaayada ibnu cajlaan baa manshuuro noqotay cinda almuxadiiin walidaalikay wadaadda yidhaahdeen waa laga wanaagsan yahay in suhayl meesha la geliyo qariino kalea kutusayso hadii xadiidku uu khaa ku jiro khaa waxaa lagu yaqaanaa in ninka khaldamay inta badan uu qaaday aljaada wada iska toobiyo lagu dhabaabiciyaa jirto laskaga ordo ninka xifdigu sakatiyo uu ka ordo waa maxay suhayl wuxuu caan ku yahay an yarwi can abiihi suhayl ibn abi saalixin can abiihi can abi hurayrata caanoo la yaqaanaa in cumar cabdilwahaab xadiidka uu ka dhigay can yaziid bn zuraycin can rawx bn lqaasimin can suhaylin can ilqacqac bni xakiimin can abi saalixin can abi hurayra oo qaabkaa u dhigo waa qariina lilxifd wاlitqaan muslim macnahaasu mulaaxadaynaya saasuu xadiidka ka baabi shaahid ugu keenay almihim ama warkay sheegeen wadaadaha aan aqbalo ama aan diidne xadiidku waa saxiix xagga matniga bilitifaaq waxba ku mashquuli mayno inta marka aanan ka tegin an u gudbin baaba maaja idinku idima qorayaan filayaa halkan baab ka bilaabanaya xadiidkan ibni cumar baab ka bilaaban afarta xadiid baa isku baaba oo ku saabsan qaabka loo istiisan lahaa wixii lagu istiisan lahaa iyo qiblada inaan la qaabilaynin axaadiidta afartaa khusaysa wixii ka dambeeya waa baabu maa jaءa fi الruqsati fii dalika fi اlabniya ninkuu u qorayana waa khayr baab ma jaءa fi الruqsai fi dalika fi اlabniya marka xadiidka salmaan alfarisi iyo xadiidka ka dambaysaba waxaa ku jira in la iska reebay qiblada in lala qaabilo danagudasho ama xagga dambe loo duwo madaahib badan baad ku marteen fiqiga ama markaad cumdaha maraysan sharxiisa aad ku marteen alimaam salmaan alfarisi alimaam abi ayub alansaari asagu waa aragteenoo fiqigiisii qaacida xala aad soo marteen buu ku dhabaabiciyey oo wuxuu qabaa asaga iyo jamaaco ku raacdo mujaahid ka mid yahay oo cataa ka mid yahay oo naqaci ka mid yahay ibraahim naqaci waxay ku tageen qiblada lama qaabili karo xagga dama looma duwi karo ama masquul iyo guryo dhisan ku jir ama bannaan iyo daleel cidla a jooga ma banaana in qiblada la qaabilo ama xagga dambe loo duwo laa fi lbunyaani walaa fi saxaari asagu sidaasu ku tegay maxaa nahyi baa nabiga ka yimid calayhi salaatu wasalaam cumuum baana ku jira ayib idaa cumuum bay keenaysaa alghaa'id waa ismu jinsi la geliye al ficilku waa ficil fii siyaaqi nafyi ku yimid wanahyi cafan fii siyaaqi nafyi ficilka fii siyaaqi nahyi ku yimaadana wuxuu xambaarsan yahay nakiro yanxalu ilaa nakiratin nakira fii siyaaqi nahyina tufiid اlcumuum xalina waxaad soo marteen qaacida ahayd cumuum اlashkhaasi ystalzimu caqlan ystalzimu caqlan cumuum اlaxwaali wاlأزminaةi wاlamkina wahada min diqati fahmi الصaxaaba usuul iyo waraqaad oo baahna toban jeer baan kuliyaad ugu daashay lafdiga uu nabiga ka maqlay buu ka fahmay iyo nahyigaas ama musqul ku jir iyo dhul dhisan ama bannaan dalaad cidlaa ah jooge qiblada ilaahay lama qaabili karo xagga dambena looma duugi karo adoo saxaroonaya ama kaajaya limaada lianna alcumuuma alcayniya yastalzim cumuuma alamkinati alamkina haddii la yidhi waa maxay makaanku ama ha dhisnaaba ama yuusan dhisnaanin walasmina ama habeen joog ama maalin joog ama qoraxeed joog ama jilaal iyo iyo xagaa joog iyo dayr iyo go'day ku taallaa ama habeen joog ama maalin axwaasha ama qani noqo ama faqiir noqo ama waayeel noqo cutusha ama nin yar noqo dhallinyaro ah ama cajisno ama fahmaysno aday ku taalla alaxwaal wاlazmaan wاlamkan waa daruura caqliya istilzaamkan waa daruura caqliya lanno maa min ficlin wamaa min faacilin ilaa walahu zamaanu ومكان وxاaلة waa daruuرة caqliya mooma baahna in lagu yidhaahdo daliil baa tusahaya iyo aayad baa tusaysa fal baad samaysay goorma aad samaysaan ku leeha maxaad goorma ii dhahday haddee falku xilli buu dhacaaye ayib hebel baan wax siiyey goormaad siisay maalin heblaate xageed ku xageed xaggeed u wadaa war dee fal <laughs> goob buu ka dhacaa meel buu ka dhacaa meeshay ahayd nin baan siiyey ninkuu da'dee aha hadaad agee ka keenta war cidka wa la siiya ama waa weyn ama waa yaryah yani waa daruura caqliya maan isfahnay falka iyo faacilkaa keensanaya saxaabigu sidii buu arkaa cumuum alacyaani aw alashkhaasi yastalzim cumuum alazminati walamkinati walaxwaal inaan isfahnaan saasuu saxaabigu ku tegay wax lagu mucaaradoo weynna ma sii jiro madhabkiisu hadal dambe oo suubanaha ka sugan oo uu nabigu odhanaya qiblo waad qaabili kartaa ama xagga dambead u duuji kartaan ma jiraan oo asaxay sidiisuba taa iska ogaada madaahibta laga hor yimaade ee jumhuurtu ay hawshaa ku bushiyeen waxaa weeye waa afcaal xadiidka ibni cumar oon gaari doonno iyo xadiidu jaabir oona gaari doonno afcaasha ana si khaasa iyo goob gooni ay ka dhacday si caama nabigu ooma samaynin ayib marka madhabka abi ayub madhab sahlan ma aha madhab kale soo raaca waa madhabka mufasilka ee yidhaahda in la kala qaado banaanka iyo iyo dhismaha waa madhab ibni cumar haddii teed iyo iyo guri aad ku jirto ama masquul ku jirto ama derbi iyo waxa uu kaa xigo qibladii way banaanta ibni cumar baa mari jiray jamaaca min asaxaaba wataabiciinna waa laga soo gooriyaa qole waxay kala qaadaan istidbaarka istiqbaalka oo waxay yidhaahdaan qiblada xagga lama qaabili karo laakiin xagga dambe waa loo duwi karaa xagga dambe waa loo duwi karaa ayib xadiidka ibnu cumar baa ko daliishadeen waxay ku leeyahay macna ahaan inaad xagg kusii jeesato iyo inaad kasii jeesato kusii jeesigaa foolxun bay dheheen ilaa cawrad iyo wax dhan baad la qaabilaysaaye xagga dambe in loo dugo way roonta wax badanba lama arko waxaadu waa kuu fooraraa dhabar weynna waad waaba duudayba inaad ishanteen baan u malay ruux ku soo dhowr inaad kusii jeedsato iyo inaad xagga dambe u duuday adoo qaawan kee roon kee daran horta ah, durbo waa la ismajiro agga dambea lasu duwa manaxdada manaxdadaa lasu duwa waa ogtihiin ayagu macnahaasna way eegeen wadaadahaas wadaadda waxay kala qaadeen labadala kala qaadano saxaarada kaadid qolyo kala qaadeen oo waa kala daran yihiin bay dheheen ninba meel ku dhuftay niman waxay dhaheen nahyigu waa mansuuqba waa nimanka ugu fog maxaa mansuuq ah waxaa ka madhab kale asaguna jir meeqa madhab baanu maraynaa waa shan baan umamsa afar madhabka u dambeeya aan kaga baxy waa badan yihiin madhabka odhanaya weeye nahyiga meesha ku yimid o dhan waxaan ku xambaaraynaa cala alkaraahati al karahati wtazir wadaadaad horena ku dagaalamaya zaydiye iyo mutaakhiriin dambe iyo ku dagaalamaan ayib almuhim macnahaas iska ogaada oon asalka uu ka abu ayuub inaad fahantaan umaan rabay wax kale kama rabo waxaa kaloo ku jira xadiidka abi ayuub qaacida usuuliya laisku hayo ashaacira ay ummadda ku khilaafeen hal lilamri siiqatun amarku siiqa iyo lafdi iyo weedh ma laga qaato laga dheehdo saxaabigu haabu ku leeyahay lafdiga nabigu macnaha cumuumka ka fahmay haddaba cumuumka iyo amarka iyo nahyiga lafdi walba macno walba lafdi buu leeyahay hal lcumuumi siiqatun hal ilmri siiqatun hal ilnahyi siiqatun awlaa usuuliyin waxay dhaheen aarkoodu nacam siiqo iyo alfaad buu leeyahay ashaacira waxay dhaheen maya waa madaahibtay ku khilaafeen ummadda o dhan wey madhab bidca oo macaan lahayn intaasi waa masl waxaa inoo soo hadhay wa an nastanjiya bilyamiin nabi wuxuu naga reebay midigta inaan ku isjeysano nahyiga asaga a ah, jumhuur ahlcilmi waxay ku xambaareen nahyu karaahiyati watanziih nahyu karaahiyati watanziih nahyigu asalkiisu hadduu soo oran waxaa laisku ogaa in lagu xambaaro taxriim sida amarku asalkiisa uta in lagu xambaaro inuu wujuub faa'iideeyo wax qarinoo saarifa jumhuur maysan sheegin oon ka ahayn waa nahyi ku yimid fii adabin min alaadaab fii adabin min alaadaab wixii anshax iyo dishibiliin iyo usluub iyo dhaqan ku saabsan ee nasay yimaada ama amar ah ama reebidiiyo nahyi ah nahyina karahanu ku xambaaraynaa karaha tanziih amarkana waxaan ku xambaar amru irshaadin wa nadbin wa ibaaxatin hawshaas iyagoo iska bagaataysteen niman jumhuur la yidhaahdo daahiriyo iyo jamaca min alxanaabila iyo qolyo zaydiya waxay dhaheen waa taxriim wahuwa sawaab wahuwa sawaab maxaa yeele qarinada ma takfi qarinada adab meeqa adab baa waajib ah. ayib in la isgudo maxaad waajib u tiradaan jumhuure ama haddaan idiin dayna raggiina shaaficiyada iyo jamaaca min alxanaabile iyo طaa'ifa min almaalikiya abulfaraj almaliki ka mid yahay maxaa u dhahdeen waa waajib haddaba jumhur ka dayno jumhurta isticaab bay qabaan dhaaba so-aada min alaadaab ma aha imsaashiciyo aadaab iyo akhlaaq ku saabsan baa waajib ah inaan xariirta la xidhaniso aadaab iyo akhlaaq ma aha iyo dahabka raggaa loo ogolay idan hawshaasi waa iska qaaciido aan usuul badan ku dhisnay iska ogaada waxaa iisoo horay aw an nastanjiya biaqala min alaaati axjaar aw an nastanjiya biaqala min alaati axjaar maalikiya xanafiya iyadoo meel bay mareenba ninka horaanba aan qabin sidu inay waajib tahay saddex dhagax muxuu ka leeyahay usuuliintu maxay yidhaahdaan man ankara alasla laa yuraajicu alfarca asalka ninkii diida farac lagagama murmo soomaali wax la ma jirto ninku yidhi sideeda wax somaali la yidhahda ma jirto ninka horta somaaliyu ka yaha tiri ninkan kaan asaga somaaliyu ka yahay hadda miyaad waalan tahay soomaali ma jirtuu taagan yahay maxaa u leeda u ka yahay soomaali ma ree hebel baa mise waa ree hebel asalkeeda maada fahmi marka man ankara alaslahe laa yuraajacu fi lfarci ayib farca lagalama naqash lamana weydiin asalka inaad sogto markaa ku mashquul maalikiya xanafi maxay ku soo yidhaahdeen istijada waajibbee waa sunna muaakaday soo dheheen saddex dhagax in lagu istiyeystaa waajib miyay ku odhan karaan maya liannahum ankaru laslaba suuragal maaha marka inay ayag waxay qabaan saddexdoo in lagu ishayso way fiican tahay dad hal ka dhigatana waa kugu filan tahay halkaasay la mareen naskana waa khilaafeen shaaficiyi xanaabila ku habsaday ayib ayaguna lafdiga maysan ku dhegine macnahay fiiriyeen inaga soo maray dhagax weyn oo akoomays hesho saddexdiisa daraf baa isticmaali kartaa ushu hadday dheer tahay fiidda hore iyo fiidda dambe iyo dhexdaad ku murdin kartaa meesha qorigu hadduu dheer yahay idan muhiimaddu ma saddex dhagax baa mise muhiimaddu waa saddex tirmo oo wax la tiro baa laisku haya marka ma itibaacu lafdi aw muraacaatu macnaahu miya waxaan leenahay labadu waa la jamcin karaa oo nastanjiya biaqala min alaati axjaarna waa sida maxaa inoo yimid oo nastanjiya birajiicin aw cadmin axaadiis baa ku timid in saalada iyo iyo degada xoolaha xoolaha jinka calaf loo ilaahay ooga dhigay laftana jinka muslimiinta loo saara hiibloos hilibkaa ka cuntayba ilah u saarahayaaba marka waxaa weeye dad calafkii ha nijaasanina xoolihii dadkana ha ku ciyaarina dadkaa makhluuqaadkaasaa loo danaynaya nahyiguna waa nahyu taxriim nahyu taxriim sida sawaabkaa ka murmaya waa jiraan haddiise aad lafa ku isjeysatood isticmaasho ama aad saali iyo digifuri aad isticmaasho istijaadaha ma asaxday mise ma asixin jumhuurtu waxay leeyiin waa asaxday nimanna kaama asixin beli ma furi markaad saa isu taabsisay burburiba waxbaba kaa qaban mayso laftuna waaba sibsibo ma dhale iyo qarshaad u ishaysan karaa waxba kaa tiri mayse bay kugu sibeenoo kugu hallaydhi macaanidaasaa meesha ku jira eh, maxaan kaloon ka taga marka aanan aanan tilmaamin waxaa inoo dhiman inta dambe ah fananxarifu canha wanastakfir اllaha fiiha ayib waxaa weeye saxaabigu wuxuu yihi fananxarif canha waan ka leexanaynay qiblada sax wey istikfaar marka maxaa keenay hadduuba ka leexanayo oo qiblada iska babcayay dembi baa laga istikfaarsadaa haalibane maxaa istikfaarta keenay waxay leeyihiin wadaaduhu waxaa dhici karta inuu mararka qaarkood aad hafto ood hilmaanto haddaad hafitaan iyo hilmaan yimaadana saahiya naasi aafinba ma ahaynoo ma dembaaba nin hafay ama halmaamay maxaa istikfaarta keenay dembiba ma saaree waxaa leeyahay sayiaat اlmuqarabiin waa maxay eh, xasanaat eh, abraar waa siyaat lmuqarabiin dadka waaweyne iimaankoodu barakaysan yahay cirka uu joogay qanjaha joogo wax adugu aadan qoonsanaynin bay iyagu ka danqanayaan wabittaali markaad isweecinayso waxaa laga yaabaa inaadan si dhammaystir isu weecinin meeshuna ciidhi kugu tahayo qayb ka mida jirkaadii iyo waajahadaadii ay qaabisho qibladii almuhim lama tacaliiqiyo waa iska caddaa maslada ayada wax kalon ka tagay hadda ma xusuusto marka aan baabkii markaa ugudubno insha allah ku xige hmm. hmm. alxamdulilah in la odhanayo marka maxaynu sheegnay alxamdulilah lagu dhawaaqay waa la odhanaya mise maxaan soo sheegnay markaad joha ku indhisooto sida fiican waa maxay markaad soore soo gelayso musqusha bisinka soo qabso haddaad rabtana weysaysato aysan ka ahayn niyada ka bismilayso ya mh waa falsafad aan waxba ka jirin hebel xagee ku jira musqusha maxaa loo leehay cabdirashiid awe musqusha maalodho wuuusha agteedu joogaa albaabka ninka ka gala masquul bu ku jiraa mn ayb ya intaad xaajo gudanayso a ma niyada niyada niyada kor u sheegi maysid niyada meeshan oo dhan baa musqul la yidhaahdaa bisinka ama banaan kusoo qabso ama niyada ka dareer laakiin ha kor ha u qaadi waa isku mid musqul iyo baaf waa isla musqul un waa musqushii mulxaqaadkeedi yaa ma kala go-an yihiin derbi waa laba kala baa markaa iyada ah baabu maa jaa fi ruksati fi dalika fi labniya wuxuu baab yahay banaynta laisu baneeyey in qiblada loo sii jeedsado ama laga sii jeedsado oo xagga dambe loo duwo marka dhisme uu jiro baabu maa jaa fi الruksati fi dalika fi اlabniya xadaana cabdالlahi bn maslamة bn qacnab alqacnabi qala xadaana sulayman yacni bni bilaal الtaymi yanida waxaa wata muslim lanna wuxuu ka baqayaa inaad ruux kale u qaadato can yaxya bn saciid alansaari yaxya bn saciid alansaari wey lanna yaxya bn saciid alqaطaan meesha sulaymaan buu dhacaa waad soo marteen ayib can muxamed bn yaxya bn xabaan can cami adeerkii waasic ibn xabaan almazini qaala wuxu uhi wadaadkaa kuntu usallii fi lmasjid almasjid annabowi weeye waxaan ahaa mid waxaan ku tukanaya masjidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa cabdulaahi bni cumar cabdulahi bni cumar bnkhaaabna musnidun mid tiira uu yahay dahraw dhabarkiisii ila alqiblati xagga qiblada u tiiriyey oo yani waxaa weeye tiir xagga qiblada ku yaala yo ku tiirsadaa loo jeedaa ilan dhabarkaada qibla kuma tiirin karti waxaa loo jeedaa tiir buu ku tiirsaday xagga qiblada ka jira falama qadaytu salaatii salaaddii markaan dhammaystay insaraftu ilayhi ibni cumar xaggiisaan u gadoomay min shiqii dhinacaygaana u gadoomay intaan ismajira ma qaabiline dhinacdhinac baan ugu gadoomay xaggaasaan ugu durkay wey ama midigmidig baan ugu durkay ama bidix baan ugu durkay ayib faqaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi yaquulu naasun min asxaabi rasuulilaahi wey yaquulu naasun dad waxay leeyihiin asxaabta ka mida idaa qacadta lilxaaja markaad u fadhiisato dan iyo darabyeelasho iyo xaaje gudasho takuunu laka ku qabanaysa xaaje ku qabatay saxariya kaadi wixii la halmaala falaa taqcud ha fadhiisanin yani ha u jees falaa tastaqbil weeye hadda mustaqbal alqibla ha fadhiisanin xaala kownika aad tahay mustaqbal alqibla mid qibla usii jeeda walaa bibayt اlmaqdis adoo baytilmaqdis usii jeedana ha fadhiisanin qaala cabdullaahi wuxuu yidhi ibnu eh, eh, cumar walaqad raqaytu walaqad raqiitu waxaan koray cafwan calaa dahri beytin guri dushii baan fuulay sadxigiisi waa guriga xafsa ee nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam fara'aytu rasuullah rasuulka ilaahi baan arkay maalin maalmaha ka mid a qaacidan isagoo ku fadhiya calaa labinatay laba jaajuur laba dhagax ku fadhiya mustaqbilan usii jeeda qaabilsan bayt اlmaqdisi lxaajatii dantiisa usii jeeda baytulmaqdis ninkii qaabilana xagga dhabarka waxaa ka noqonaya kacbadii kacbadii lanna reer shaam kacbada waxay ka jiraan agga galbeed bay ka jiraan xagga galbeed bay ka jiraan ninkii marka baytulmaqsud usii jeedsada dhabarkiisi waxaa noqonaya waxaa noqonaya makaa noqonaysa oo galbeedki oo barigiisi ah oo barigiisi ah ayb faraytu rasul la sl slam qaacidan calaa labiratayn labiratayn waa jaajuurka dhagaxa siday loo dhisaad garanaysaan mustaqbil beyt lixaajatihi halkanu xadiidkanu daliishan jiray ibnu cumar markuu rabo marku inuu dan guto oo meel bannaan uu joogo hashiisuu fadhiisin jiray hashuu aruminaya fadhiisinaya markaas ayada xaggeeda usii jeesanaya aggeeda u kaajaya derbi buu iska xijinaya halkaa wuxuu ka qaatay in qibladu haddii derbi kaa jiro aad qaabili karto aan israacina xadiidka dariiqiisa kale waxadana abu bakr nabishibata qaal xadana maxamed bishir ibn alcabdiyu xadana cubaydillahi bni cumar alcumari xaalaad soo marteen wadaadka abtirkiisoo dheere can muxamed bn yaxya bn xabaan can camii waasic bn xabaan can ibni cumara qaala raqiitu waxaan koray calaa beyti ukhtii xafsata gurigii walaashii xafsaan koray dan u lahaaba u koray hadda markaas si sudfaah oo laanfilaan buu ola kulmay nabiga faraytu rasul la sal slam baarka qaacidan u fadhiya lixaajatii dantiisii mustaqbila shaami shaam qaabilsan mustaqbila qibla soo ma aragtee shaam buu qaabilsan yahay qibladana xagga dhabarku nabi markaas u duwo oo kacbada ah xadiidkii jaabir gadaal bu inooga iman doonaa muusa raacin isugu raaciyey anuu iga gooyey ma arko ma raacina soo ma aha ayib xadiidkaa marka waa xadiidka ay daliishadaan wadaaddaha odhanaya waxaa la kala qaadayaa bannaanka iyo dhismooyinka la kala qaadaya qolyaha diidanna way ka niqaasho waxay leeyihiin waa fal nabigu uu sameeyey si khaas iyo meel gooni ah waana ficil ficilkuna waa mawrid اlاxtimaalaat nabigu ma sahwiyey ma hilmaamay ma kas buu u sameeyey baa waarid ah ilan amar hore ayaa yaalay iyo nahyi hore hawshaan nabigu inuu sahlmaamin baa laga yaaba oo uu kas u sameey laakiin uu moodayo inuusan ku aadanayn qiblo hawlo badan baa ixtimaal ah inay sahwi tahay iyo nisyaan tahay in uu nabigu moodaya khilad inuusan ku aadanayn laakiin uu ku aaday xagga dhabarka uu ku aaday in waxaa kaloo dhici karta inuu yahay fal nabiga khaas ku ah lannu amar iyo nahyi caamun ummadda u jeediyey falkanna meel khaasuu ku sameeyey axad bashar bani aadam baana ku arkay nabigu ma lahayn cabdullahi bni cumaroo ku dhufulay fa xaanad min iltifaatatun isha kaga dhacta ooma qasdin isagoo gurigu intuful wax raatanaya unba ish ku dhaca nabigo masquul ku jiro oo xagga usii jeeda falka noocaasa see looga qadanaya tashriic caamay leeyihin marka falka intaasoo ixtimaal ay geli karto see axaadiis cadcad oo qowliye ah loogu loo loogu bushirayaa haddaad tacaarud sheegtaanna waxaan leenaha laa tacaaruda bayna ficlin wa khaasin bay leeyihiin maxaa yele falku waa hawl nabiga khaas ku ah nahyiga caamkaana waa ummaddu u yaalla hawlo badan baa lagu furay ah, bayna ficlin wa qawlin cafwan bayna ficlin wa qawlin marka intaasoo ishkaal baa la furay ishkaalkaas xadiidka waa haystaa laakiin waxaa leeyahay lagaga jawaabaya nimanka difaacanaya waxay leeyihin horta alaslu waa cadamu sahwa nisyaan asalku waxaa weeye nabigu inuusan sahwiin waxna uusan hilmaamin midda labaad asal waxaa nabigu inuusan sakatiin oo uusan u qaadanin qiblada inuu garab marsan yahay isagoo ku beegan aalian waxaa weye wixii fala nabiga ka yimaada ilaamaadna laga reeba asal waxa way inaan kaga dayano iyaguna howlay kiciyeen hawl sahlan maaha nin walba fooda ayib nin walba tiisu la kala baxahaya inahaasoo dhan marka la ururiyo waxaa wey waa xadiidkaani dilaaladiisu ooma barbardhigi karto nahyiga caddaa ee uu saxaabadu ku dhaqmeen abu ayubna uu kuu fasiray qaabkeeda haddiise adugu aad ku qanacdo waa masale fiqhilaafi khilaaf saayiqa ka furan yahay culays ma laha waxaanu rabaa keliya inaan macnaheeda aan fahano wadaaddaha waxay yidhaahdeen baytulmaqdis waa la mid oo lamana qaabili karo xagga dambena looma dugi karo qiyaasan cala alkacbati bay yidhaahdeen waxaan oga qiyaas qaadanaynaa kacbada cilada ka dhaxaysa kacba iyo baytulmaqdisna waa asharaf kacbadu waa mucadama shariifa baytulmaqdisna waa mucadam shariifa alcilatu waxaa weeye waa asharaf waxaa lagu bushiyo lagu yidhi hadday sidaa tahay qiyaaska waxaa shardi u ah shardi muhiim ah shardu lqiyaasi waa maxay waa musaawaat اlfarci lilasli fi اlcila aw ziyaadat اlcilati fi اlfarci labadaa mid ka mida haddii la waayo laa yasixu اlqiyaasu bilijmaci biijmaci اlusuuliyiin waxaa shardi ah faraca oo bayt اlmaqdis ah iyo asalka oo kacbada ah inay ku siman yihiin cilladii sharafeed ama cillada sharafeed ay ku badan tahay faraca oo bayt lmaqdisa ah. biijmaaci muslimiinna kuma sinno oo waxaa sharaf badan oo sharaf weyn hee kacbada waxaa la cilladaa sheegtay mutarida ka dhiga waxaad tidhahdaan masjidka nebi maxamedna iyo madiina oo dhanba dabana looma dugi karo alaabta horana lama qaabili karo maxaa jira bijaamici asharaf idan bushigaana waa ku yimi waxaa le bitaali mar labaad waxaad sheegteen waa qiyaasun fi اlasbaab wa fiihi ma fiihi fi اlusul qiyaasun fi اlasbaab qiyaasun fi اlasbaab wاshuruud wاlmawaanic waa masala muctaraga fi اlusul o sida raajixa laa yajuuز اlqiyaas fi اlasbaab hadda ku mashquuli maayo idan taana iska ogaada xadiid ku asaxayna ma jiro in baytulmaqdis aan la qaabilin amaan xagga dambe loo duwin xadiid ku asaxay ma jiro xadiidka ibni cumar baana kutusaya xataa in la qaabili karo ama xagga dambe loo duwi karo iska ogaada marka intaas aan iskaga tago insha allah waxaa intaana ka tegay masale muhiima waa masale muhim aan xusuustay cilladu maxay tahay cillada loo diiday in qibada la qaabilo ama xagga dambe loo duwo maxay tahay axaadiis dhowr ah oo dacfi ku jiro iyo mid mawquufo oo saxiixa ah can suraaqa bni maalik ka asaxay mawquufan ayaa waxaa ku yimid qibladu waxaan loo qaabilaynin waa maxay waa takrimatan wa karaamatan lah weynan iyada la weynaynayo weeyo oo la ixtiraamayo la qadarinayo ciladaa hadday noqoto cilat lxukmi ay noqoto daliil lxukmi iyo cilat lxukmi iyo alxukmi inay isku qasmaan ma aha xukumku waa maxay lama qaabili karo weeye mana banaana in la qaabilo daliil xukmina waa naska ku yimida ama amraya ama reebaya cilat اlxukmina waa manaadka iyo cilada oo karaamaynta iyo sharafka ah haddii la cilat اlxukmi waxaa weeye qiblada la karaamaynayaa waxaa burburi qolihii yidhi waxaa la kala qaadi banaan iyo iyo guri iyo dhismaa la kala qaadi madhabkoodu waa bura waa buraya maxaa yeele haddaad guri ku jirto ood qiblada usi jeesati iyo haddaad bannaan fadhidaba laba goro maadan xurmaynin kacbadii maadan xurmaynin seen u xurmeeyey ma sii jeesatay mise maada usii jeesana horta qiblada ilaahay ha qaabilina kaadiya saxaara midna yaan lala qaabilin xagga dambena yaan loo doon maxaa yeele waa qibladii iyo kacbada weeye takriiman lahaa haddii maanic uu yahay ciladaadu derbi iyo xaa'il baa inoo dhexeeya banaanka mankan fadhiistada qiblada iyo kacbada qawyaa noo dhexeeya qawyo iyo magaalooyin matmise maaha ninkii waddadaa fadhiistay meeqa biyaaniya derbi iyo garoofaha ka xiga qiblada derbigu inuu kuu dhowaado iyo inuu kaa dheeriya maxaa kala qaaday waa tafriiqaadu iska wadataa lagu leehay muhiimaddu hadday tahay waa ixtiraam wa karaamaة اlqibla ay tahay laa farqa bayna الصaxaara wاlbunyaan ciladaa wadaadaa yidhi haddii la ciladu xukmku waxaa weeye kashfu اlcawra la diidan yahay kashfu lcawra niman baa ku cileeyey oo waxay dhaheen banaanada markaad joogto haddaad fadhiisato dad malaa'ig iyo jin iyo dad aan arkayno muslimiina bannaanaha ku tukanhaya marka alaabtaad ku kala qaadaysaa de indhahaad ka ridaysaa dadki xagga dambana waad ku waxaynaysa addoommaha ilaahay malaa'igtii jinka tukanaya ha laga xishoodo wey hawsha haddii cilada laga dhiga kashful cawrati weeye waxaa soo geli saxaadiya kaadibasa ma ahee islaantana meel bannaan laguma barakaysan karo ilaa ina cawradeeda fayd bijaamici kashful cawra soo maha cawradeeda la fayda fayd maysa waad ifahanteen baan u manayn manaadka hore ee karaamat alqibla ah ayaa loo badan yahay ayaa loo badaya ayadaana rood baabunahyi can istinjaai bilyamiin misaalkaasaa iskaga istaagaa walaalkaan iska joogo wallahu aclam